bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi وslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawawiyi raximah اllahu tacaala qala اlimam الnawawiyu raximah اllah baabu fadli اlbukaءi min khashyaة اllahi tacaala wa shawqa ilayhi baabu fadli lbukaa'i ooyinta fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay min khashyat illaahi min ajli khashyat illaahi ilaahay cabsidiisa darteed loo ooyo tacaalaa sarreeye iyo wa shawqan u hiloobid ileyhi isaga loo hiloobo hiloobid alla subxaanahu watacaala loo hiloobo ama yacni cabsi alle dartii loo loo ooyo waxa fadliga kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi wayakhiruuna way dhacayaan lil adqaani bay u dhacayaan garkay u dhacayaan yabkuuna xaal ay yihiin kuwa oynaya iyagoo oynayo wayasiiduhum wuu u kordhinayaa qur-aankii iyo wixii lagu dul akriyay khushuucan khushuuc wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi afa min hada alxadiidi xadiidkan ama sheekadan xaggiisa miyay tacjabuuna ay la yaabayaan oy la yaaban yihiin watadxakuuna ma qoslaysaan markaa walaa tabkuuna ma ooyeysaan miyaa oo qur-aankii ka ooyi maysaan oo yacnii ku ooyimaysaan miyaa wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala linnabiyi sala allahu alayh waali wasalam ibnu mascuud waxa uu yidhi nabigaa wuxuu igu yidhi iqra' calaya alqur'aana iqra' aqri calaya aniga dushayda ku aqri alqur'aana qur-aanka dushayda ku aqriyo igu aqri qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow aqra-u miyaan akrinayaa calayka adiga korkaaga miyaan ku akrinayaa walxaal calayka adiga dushaadana unsila lagu soo dejiyey qur-aanka adoo qur-aankii korkaaga lagu soo dejiyey miyaan kugu dul akrinayaa aniga waxaa laga marka qaala waxau yidhi innii anigu uxibu waxaan jecelahay an asmacahu qur-aanka inaan maqlo min hayrii hayrkii inaan ka maqlo waxaa laga qaadanayaa marka qur-aanka qof inuu akhriyo qofka kalena uu dhageysto taasi inay sunnada ka mid tahay oo qur-aanka intuu qofna aqriyay qofna dhageysto ajrigiina waa helayaan marka taas inay sunnada ka mid tahay oo qofka kayrkiis intuu qur-aanka aqriyo isagan uu dhageysto ayib oo markaa de tadaruc iyo khushuuc iyo uu ku dhageysto nacam taasaa marka xadiidku laga qaadanaya ama nasb uu ku yahay fa qara'tu calayhi waan ku aqriyay korkiisa suurata nisaa suuratu nisaa baan ku aqriyay buu yidhi xataa ji-tu ilaa aan ka imid ilaa hadihi alaayati aayaddan xaggeeda ilaa aan kaga imid fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haa-ulaa'i shahiida fakayfa sideebuu xaalku yahay idaa ji'naa haddii aan imaano aan la imaano min kulli ummatin ummad kasta xaggeeda bishahiidin aan la nimaano midku ku markhaati furo ji'naa bika adigana aan kula imaanno calaa haa-ulaa'i yacnii waji'naa bika adna aan kula imaano shahiidan adigoo markhaati furo ah calaa haa-ulaa'i kuwan korkooda ku markhaati furaayo qaala aayaddaa markii la gaaray ayaa waxa uu yihi xasbuka alaan xasbuka yacnii kugu filan al-aan hadda yacni meeshaan jooji faltafattu ileyhi waan milicsaday buu yidhi ibnu mascuud fa idaa waaba iyadoo caynaahu labadiisa indhoo tadrifaani ay shubmayaan oo ay oynayaan muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray waxaa laga qaadanayaa marka qur-aanka marka la akrinaayo in lagu ta-ahuro ta-ahur iyo ku-saamoobid lagu saamoobo dartiisna qofka markaas uu ku ilmeeyo fadliga ay leedahay iyo sida ay sunno u tahay nebigana sala allahu caleyh waali wasalama isagoo dadkii ku marqaati furaayo haddii uu la ooyey arrintaas iyo mowqifkaas maxaad u malaynaysaa qofkii isaga lagu marqaati furaayey marka kii lagu marqaati furayey maxaa xaalkiisu uu yahay marka haddii midkii markhaati furaayo nebi maxamedba uu la ooyay mowqifkaas oo ka cabsaday ninkii markhaatida lagu ahaay ee lagu furaayey shanigiisu waa weynta isagay ku owleysan tahay mudan oo yacni ay tahay inuu ku ooyo ayb wacan anasin radia allahu canhu qaal marka waxyaabaha de albuka ooyinta keeno albukaa min khashyat illah de qur-aanka ugu weyn qur-aanka ilaahay waa kalaamkii alleh ta'hiir iyo saameyn badan buu leeyahay taas marka waxay leedahay de qur-aankii marka akhriskiis in la badiyo laguna tadaburo oo macnihiis iyadoo la fahmayo la akhriyo bixaysu lagu tadaburi karo taasna marka ay sababayso sidaas nacam ayb wacan anasin radia allahu canhu qaal khadaba rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka akhriyey khudbatan khudba ayuu akhriyey ee maa samictu milahaa iyadoo kale aanan maqal qadu hadda ka hor aanan maqal fa qaala waxa uu yihi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay la daxiktum waad qosli lahaydeen qaliilan wax yar oo la bakaytum waadna ooyi lahaydeen kahiiran in fara badan qaala waxa uu yihi saxaabigii faqad faqadaa asxaabu rasuulillaahi ayb asxaabtii rasuulka waxay dabooleen wujuuhahum wejiyadooday dabooleen walahum khaniinun iyagoo markaas usa walahum iyaga oo leh khaniinun cod sanqayeerta leh iyagoo yacni ooynayo weliba cod ooyintoodu ay ou la socdo cod yacni qunno ay ku jirto sanqayeerta leh muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wa sabaqa waa soo hormaray bayaanuhu xadiidkan caddayntiisa fii baabi alkhawfi baabuulkhawf buu noogu soo hormaray halkaasna munaasib ba u ahaa halkanna munaasib ayuu u yahay ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa yeliju nnaara naarta ma gelayo rajulun nin bakaa ooyey min khashyatillaahi cabsida alla darteed cabsi alle daraaddeed nin la ooyey naar ma gelayo xataa intii yacuuda labanu caanaha oo uga laabanayo fi darci candhadii oo ugaga laabanayo caano inay candhadii dib ugu laabtaan wax adag weeyaan nacam marka ilaa jeer yacni shaygaasoo hadda mustaxiila qudrada alla mustaxiil kuma aha awoodda ilaahay mustaxiil kuma aha wax ku ah ma jiraan laakiin macnuhu waxaa weeyaan eh, shay la bartay ma ahan caadatan waa shay iska mustaxiila weeyaan marka inta ay caano candhadii laga lisay dib ugu laabanayaan ee eh, qof ilaahay dartiis u weeyo janno yacni naarta ma ma naar ma gelayo ayb walaa yajtamicu ma kulmo ghubaarun boor fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa qofka kusoo gaaray yacnii jihaadka kusoo gaaray iyo wadukhaanu jahannama jahannamo holaceeda iyo qiiqeeda ma kulmaan iyaduna boor ilaahay jidkiisa qof kusoo gaaray iyo jahannamo qiiceeda ma kulmayaan saasuu leeyay nabiga sala alla ly slam rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey wa qaala xadiidun xasanun saxiix waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan fadliga ay leedahay fadlu lbukaa-i min khashyati illah cabsi ilaahay darteed oo loo ooyo fadliga ay leedahay mar haddiiba naar looga badbaadayo taa nacam waxayna tusaysaa qofka ilaahay cabsidiisa ku ooyay darteed qof iimaan uu ku jiro inuu yahay qof iimaan ku jiro in uu yahay ooyinta marka lagu ooynayana cabsida alla cabsida allana de waxay kasoo fushaa qalbi khaashic ah qalbi khushuucsanoo nool ayay kasoo fushaa qalbigu hadduu dhintay laakiin eema uu qallalay cadaab unbaa ilaahay u yaboohay afaman sharaca allahu sadrahu lilislaami fahuwa calaa nuurin min rabbih fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah ilaahay waadin naareed wuxuu u sugnaaday buu yidhi kuwa qalbigooda dikriga alla uu ka qallalan yahayba alam ya-ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wma nazla min alxaqi wla yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamadu faqasat quluubuhum wa kathiiru minhum faasiquun ayuu yihi alle marka qalbigu marka u yani qoyan yahay ee qalbigu u yani aanu qalalin qalbiga haddii uusan inta uunan qalalin ee qalbigu uu qoyan yahay markaas indhihii inay ilaahay cabsidiisa ku ooyaan baa dhacayso ama dhici karto laakiin qalbigii oo qallalan indhihii ma ooyin karaanba nacam waxa uu yidhi marka eh, laa yeliju naara naarta ma gelayo rajulun nin bakaa ooyey min khashyati illahi ilaahi cabsidiisa darteed ku ooyey xataa yacuuda labanu ilaa caanaha ay uga laabtaan fi darci ay uga laabtaan candhada walaa yajtamicu gubaarun ma kulmo boor fii sabiili sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa qofka uu ku booroobay marka fii sabiilillahi marka la idlaaqo kitaabka iyo sunnada jihaadka unbaa loo jeedaa wax kale kuma dhacaan marka fii sabiililah la ilaaqo walidalika zakada waxaa ka mid a eh, asnaafta zakada la siiyo waxaa kamid a wafii sabiilillah wafii sabiililahina marka culamada eh, fuqahada waxay yidhaahdaan waxaa weeyaan sinfigaas oo fii sabiilillahi ilaahay ku tilmaamay waa jihaadka jihaadka marka yacni eh, ilaahay jidkiisa lagu jihaadayo kaasi ayaa ayaa lagu sheegay marka la idlaaqo fii sabiililah oo aan waxba lagu xirin naam <clears throat> marka xadiidku macnaha oo ku socdaa waxay tahay qof ilaahay jidkiisa u booroobay oo jihaad yacni u booroobay isagoo ilaahay jid jidkiisa ku jihaadayo iyo dukhaanu jahanam iyo jahanamo qiiqeeda <clears throat> iyo jahannamo qiiqeeda ma kulmaan qiiqa jahanamo ma gelayo weyaan jahanamo iyadan mar haddii qiiqeedaba aynan iyo boorkii e, say aanayba kulmaynin inuunan gelaynin weeyaan marka macnuhu iyadana waxay ku daliil u tahay e, e, qeybta dambe xadiidku wuxuu kamid yahay waxyaabaha fadaa'il ljihaad jihaadka fadligiisa axaadiidta lagu caddeeyey ayay kamid tahay tan dambana maxalu shaahidka laakiin qeybta hore ayaa baabka sheekh oo u keenay xadiidkan wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi sabcatun toddobo yudilluhum ullahu ilaahay ayaa harinayo fii dillihi fii dilli carshihi carshigiisa hooskiisa ayuu ku harinayaa yowma maalin laa dilla har uunan jirin ilaa dilluhu hooskiisa mooyaane hooska alla carshigiisa mooyaane taasna marka hadda ka horna xadiidkan waa soo macnaynay ma ahan marka min baabi e, ma ahan yacni e, dilliga ama hooska sifaadka alla ka mid ma aha ee xadiidka riwaayo kaleo waxaa jirta saciid ibnu mansuur oo werinayo oo weliba xaafid ibnu xajar isnaaduhu isnaaduhu xasanun oo ku tilmaamay oo marka uu leeyahay nabiga sal lla ly salam fii dilli carshihi nabiga uu sidaa dhahayaba marka waxaa weeyaan itlaaqa halkan ku jiro halkaas yacni riwaayadaas kale qeydka ku jiraa tafsiir uu noqonayo imaamun caadilun toddobadu waxaa weeyaan carshiga alla la harinayo imaamun caadilun imaam caadil ah horaan usoo sheegnay imaamka caadilka waxaa weeyaan waa midka amarka allana wax ku xukumo dadkana yacni aanaan ku xadgudbin wa shaabun nin dhallinyaro ahoo nasha-a barbaaray fii cibaadat illaahi tacaala alle cibaadadiisa ku barbaaray iyo wa rajulun nin qalbuhu qalbigiisa mucallaqun lagu xiray bilmasaajidi masaajidda iyo wa rajulaani laba nin oo taxaaba isjeclaaday fillaahi ilaahay dartii isu jeclaaday ijtamacaa way kulmayaan calayhi kaas korkiisay ku kulmayaan watafaraqaa way kala tegayaan caleyhi kaa korkiisay ku kala tegayaan iyo warajulu nin yacni iyagoo isjecelay kulmayaan iyagoo isjecelayna kala tegayaan iyo warajulu nin dacathu ay u yeertay imraatun atun haweeney daatu mansibin mansab darajo u saaxiiba iyo wajamaalin qurux faqaala yidhi innii akhaafu llaha ilaahay baan ka cabsanaya anigee sidaa yidhi warajulun iyo ninta sadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclama ilaa aanay ka ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu waxay bixinaysaa yemiinuhu midigtiisa warajulun iyo nin dakarallaaha alla xusay khaaliyan isagoo keligiis ah alla xusay oo aan cid u jeedaa jirin alla mooyaane fafaadad markaa ay shubantay caynaahu labadiisa indhood yacni ilaahay cabsi oo ka cabsanaya darteed labadiisa indhood ay u ilmeeyeen marka macnaha khaaliyan laba macnaa ku jirto macnaha waxaa weeyaan dee isagii oo aan cidnaba la jooginba sideedaba macnaha kalena waxaa weeyaan yacni khaaliyan waxa ay tahay ilaahay keliya un qalbigiisa uu ku jiro oo wax kale ummadda walow hadduu rabo konton qof ha ku dhex jire eh iyo boqol qofba ha ku dhex jiree eh, ilaahay unbaa qalbigiisa uu khaali u yahay markaasuu ooyayo ilmeeyey labadaa macnaba way ku macneeyaan marka ahlu cilmiga xadiidkan isagana waa noo soo hormaray wa can cabdillaahi bni shakhiir radia allahu canhu qaal ataytu rasuula allahi baan u imid rasuulka sal alla ly slam wa huwa isaga oo yusallii tukanaayo walijawfihi walijawfihi uurkiisana ama gudihiisana asiizun oo u sugnaaday yacnii hinraag ama cod ka asiizi lmirjali dheriga taqayo oo karkarayo codkiisa oo kale isaga oo leh min albukaai min ajli lbukaa'i cabsi darteed ee ooyin darteed yacni ayb wuxuu leeyahay marka saxaabigan ah rasuulkan u imid isagoo tukanayo salaada markuu tukana dabcan qiraaa u akrinayaa nebiga marka waxa uu ku akrinaya qiraa'adaasuuna ku khushuucayayo ku yacni ilaahay subxaanahu watacaala uu cabsi ilaahay darteed yaa marka codba usugnaado walijawfihi aziizun ka asiizi lmirjal iyadoo gudihiisu isagoo usugnaaday ayb isagoo marka usugnaaday oo qalbiga marka gudihiisa ama jawfkiisu ay ku jiraan aziizun kaasiizi lmirjal yacnii asiizun cod ka asiizilmirjali dheriga taqaaya codkiisa oo kale dheriga taqaya ee yacnii karkaraaya markii dherigu biyuhu ama yacnii eh, dareeraha ama waxa markaa la karinayo ee eh, markau badbadayo ee eh, uu karaayo codka uu sameeyo oo kale isagoo laabtiisa guuxaas oo kale uu ka yeeraayo min albukaa'i min ajli lbukaa'i ooyin darteedna ay tahay ayaan yacni maqlay buu yidhi yacni marka nebiga inuu salaada dhexdeeda ku khushuuci jiray ee salaada dhexdeeda uu ku ooyi jiray ayaa laga qaadanayaa salaada dhexdeedana inay bannaan tahay in lagu ooyo bal ay fiican tahayba marka waxaa jira kutub bacdu kutub ilfuruuc kutubaha furuucda fiqhiga qaarkood yacni waxyaabaha marka intay tasawur sameeyaan ay leeyihiin yacni qofku hadduu ooyo ama uu yacni salaada dhexdeeda tanaxnuxa waxaa la yidhaahdo ximta iyo kale iyo inta haddii codku ka xirmoo kale ama ooyintuba haddii laba xaraf ay ka daahiraan salaadda waa burey bay leeyihin waxaan laba xaraf inay ka daahirayaan wax la dareemi kara maba ahaba nacam qof hadda <clears throat> yiri hadda inay laba xaraf ka daahirtay iyo inaynan ka daahirin wax la garan kara ma aha takallufna waay waxaas oo kale bal waxaa sugnaatay rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalama eh, iyo cumar laftirkiisa xataa gadaal safka ugu dambeeya in laga maqli jiray hinraaggiisa in laga maqli jiray salaada dhexdeeda marka ooyinta cod kale salaada dhexdeeda qofka hadduu ku sameeyo salaad ugama burayso nacam oo nebiga hadda waa kan saxaabigan wuxuu ka sheegay isagoo tukanaya waxaan ka maqlay aziizun ka aziizi lmirjal yacni sawdka dheriga marku taqayo ee uu karkaraayo badbadayo sawdkiisaasoo kale ayaan laabtiisa iyo aan ka maqlaynay buu yidhi raaggaasoo kale ayaan laabtiisa aan ka maqlaynay xadiidka bukhaarina nashiij yacni cumar waxaa la maqli jiray markuu salaada galo nashiijuhu yani nashi yani codkiisa iyo hinraagiisa ayaa safka ugu dambeeya laga maqli jiray marka alcalaa kulli xaal qofka salaada markuu ku jiro hadduu ooyo ooyin yacni indhihiisu ay ilmeeyaan ama ooyin sidaasoo kale wax un laga maqli karo cad iyo wax noocaasoo kale laga maqli karo wax salaada ay ka burinaysa male axaadiistaanaana kusoo aroortay nacam wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam xadiidun saxiixun weeyaan xadiidkan rawaahu abu daawuuda baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi fi shamaa'il bay ku wariyeen biisnaadin saxiix isnaad saxiixa ayay ku wariyeen wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama liubay ibni kacab waxa uu ku yidhi nabiga ubay ibnu kacab wuxuu ku yidhi in allaha alla caza wajalla amaranii wuu i amray an aqra'a calayka inaan dushaada ku aqriyo lam yakun aladiina kafaruu suuraddaas inaan adiga kugu dul akriyo ayuu alle isoo faray oo nebiga akhrinaya marka ubay ibnu kacab buu ku akrinaya korkiisa sidaas alla faray qaala waxa uu yidhi ubay ibnu kacab wasamaanii oo alle ma i magacaabay ooma wuxuu yidhi ubay ibnu kacab ku dul akhri miyuu ku yidhiyo ma i magacaabay alle qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa waa ku magacaabay fabakaa ubayun ubey ibnu kacab waa ooyey marka nacam ayb maxaa yeelay saxaabada waxay ahayn dad aada u tawaaduco oo shanigooda waa iskala hooseeyey in allaba uu soo magacaabayba say caa-isha allahu canha ay u tiriba anigoo kale yacni shanigayga in qur-aan kasoo degayo maba filaynin inay tiri shanigaygaoo kale in qur-aan uu kasoo degayo la akriyo oo ilaa qiyaami saacad la akrinayo in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum iyo maba filaynin inay tiri wax yaro un nebiga loo sheego qalbi ahaan loogu sheego lagu ilhaamiye un filaaye in aayado la akhriyaa aniga iga soo degay ma filaynin bay tiri taasoo dhan marka waxay ku tusaysaa de saxaabada iyagoo ilaahayna ka cabsanaayo dad alla ah haddana maca dalika yacni inay aada u tawaaduci jireenoo waxba aysan isla ahayn naftooda waa isla yaraayeen ilaahay agtiisana waa ka weynaayeen muhiimkuna qofka waxaa weeye naftiisu inuu isla yaraado ilaahay agtiisuna uu ka weynaado xadiid waxaa imaan doona kitaabu fadli ljuuci wuxuu ku keeni doonaa nin saxaabada kamid oo inta dhibaatooyin fara badan oo ay soo mareen intuu ka sheekeeyey markii dambe ugu dambayntii yidhi waxaan ilaahay haddana maantana sidaasaan gaarnay oo haafkaan iyo sidaanan u noolnahay markii horena dhibaatadan iyo waxaan baan soo marnay ilaahay waxaan ka magan gelaya allahuma inii acuudu yani waaan waxaan ilaahay waxaan ilaahay ka magangelayaa buu yidhi an akuuna sagiiran cinda allahi wa kabiiran fii nafsi nafteeda inaan isla weynaado ilaahay agtiisan aan ka yaraado taasaan ilaahay ka magangalaa buu dhihi jiray marka inay cagsi noqoto taasaa marka mu muhim a ah. nacam wasamaanii ma iga magacaabay qaala nacam buu yidhi hah fabakaa ubayun ubay waa ooyey marka de shawqan ilaa dalika arrinkaa yacni eh, hiloobid oo alle u hilowsan yahay iyo jacayl alle uu jecel yahay darteeda u ooyata muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saareen wa fii riwaayatin fajacala ubayun ubay wuxuu gudagalay yabki inuu ooynayo marka fadl ubay ibni kacbna waa laga qaadanayaa meeshaan mar haddiiba alla soo magacaabay kor ka soo magacaabay wa canhu qaal waxa uu yihi qaala abuubakrin bakrin waxa uu yihi licumara cumar uu ku yihi radia allahu canhu bacda wafaati rasuulillahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka dhimashadiisii ka gadaale cumar baa abuubakar abuubakar baa cumar wuxuu ku yidhi indaliq binaa nakeen <coughs> indaliq binaa nakeen buu yihi ilaa ummi ayman ummi ayman xag eh, noo keen xaggeeda nakeen buu yihi an aadne radia allahu canha ummu a ummu ayman magaceeda barka ayaa la dhihi jiray barka waa xabashiyad bayna ahayd barkat alxabashiya ayaa la dhihi jiray waxay kamid ahayd dadkii nebiga soo xanaaneeyey oo yacni markuu yaraa soo koriyey wax kasoo koriyey kamid ahayd nebigu aad ba u ixtiraami jiray waa booqan jiray aada buuna u weynay jiray rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam nazuuruhaa waan soo booqanaynaa kamaa sidii kaana rasuulullahi rasuulka oo ahaa sala allahu caleyh waali wasalam yazuuruhaa inuu u booqanayo soo nebiga u booqan jiray ayaan annaguna u booqanaynaa falama intahayaa markay gaareen ilayha iyada markay gaareen bakad way oysay barka umu ayman fa qaala lahaa waxay ku yidhaahdeen maa yubkiiki maxaa kaa oysiinayo amaa taclamiina miyaadan ogeyn annamaa cinda allaahi tacaala alla agtiisa waxaa ah khayrun inay u wanaagsan yihiin oy u khayr badan yihiin lirasuulillahi rasuulka sala allahu alayh waali wasalam waxay yidhaahdeen maxaa kaa oysiinay miyaadan ogeyn ilaahay agtiisa waxaa nebiga u yaallo inay uga khayr badan yihiin adduunyadan ila nebigu waa dhintay ma ogtahay alla agtiisa waxa u yaallaa uga fiican waxa uu ka tegay nebiga sal ll ly slam adduunyadan taa miyaadan ogeyn qaalad waxa ay tidhi innii anigu laa abkii ma ooyinayo annii biannii anigu laa aclamu inaanan ogeyn ana maa cinda allahi alla agtiisa waxa ah khayrun inuu u wanaagsan yahay lirasuulillahi sala allahu caleyh waali wasalam taa inaanan ogeyn ma aha inaan u ooyinayo walaakinii abkii waan ooyinayaa ana alwaxya waxaan u ooyinayaa ana alwaxya waxyigu qad inqataca inuu go-ay min asamaai samada uu ka go-ay waxyigii inuu samada ka go-ay arrintaasaan la ooyinayaa bay tiri mar haddii nebigii dhintay nebi kalena uunan jiri doonin waxyi dambe cusuboo soo degi doona ma laha nacam marka waxyigii baa samada ka dhammaaday oo ka go-ay taasa hilow marka waxyiga aan u qabo iyo jacayl aan jeclaan lahaa ayaa ayaan la oynayaa bay tiri waxyii dambe oo soo degaayo ma laha nacam saxaabaduna waxyiga wuxuu u ahaa dabcan dadkao dhan oo u yahay eh, fursad aada u weyn maxaa yeelay qur-aanka saa ogsoontihiin hal mar ilaahay ma soo dejinin tartiib tartiib baa loo soo dejiyey tartiib tartiibtaasna macno badan baa ku jiray macaanida ku jirtayna waxaa ka mid ah waaqicoodaas ay ku noolaayeen markay dhibaato ama shiddo oo kale ama wax un ay ku dhacaan farajkeeda waxyigay ka sugi jireen oo arrintii iyo mushkiladii farajkeeda waxyigaa ka imaanayo de waxyigii marka inay jeclaystaan oo ay la noolaadaanay taas sababaysaa nacam marka sidaas daraaddeed markay dhibaato galaan waxyibaa imaan jiray markay barwaaqo ku jiraan waxyi munaasab waa mar walba noloshoodu waxyiga la socday marka hadda haddii waxyigii ou go-ay ee ou dhammaaday wax damboo saas loo filanayo malahan bay tiri nacam taas baan aniga marka la oynayaa walaakinii abkii anal waxya waxyigu qad inqadaca inuu go-ay baan la oynayaa min asamaai samaada oo ka go-ay fahayajathumaa waxay ku kicisay haweentaas abuubakar iyo cumar waxay ku kicisay cala albukaa'i ooyin bay ku kicisay fa jacalaa waxay gudagaleen abubakar iyo cumar yabkiyaani inay ooynayaan macahaa iyada ay la ooynayaan bay bilaabeen ayagana waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa dadka wan wanaagsan musaaxabadooda in dadka fiicfiican lala saaxiibo taana waa laga qaadanayaayo abubakar iyo cumar waxbay ka faa-iideen hadda markay u yimaadeen waa soo booqdeen markay u yimaadeen arrin bay ku kordhisay nacam arrintaasi marka taqwo iyo fadli kale iyo ooyin ilaahay dartii loo ooyo iyo waxyaabahaasay ku keentay oo ay ku ooyin bay ku kicisayba naam taas marka waxay keenaysaa dadka wan wanaagsan marka in lala saaxiibo qofka taqwo iyo alla kacabsi iyo wixii fadliga badnaayo jannada lagu gelayo sababka u ahaa qof marka ku ziyaadinayo inuu marka la saaxiibo maxalu shaahidka hadda baabka iyo xadiidkana waxay tahay xadiidkan iyo baabku tarjamada meelaha iska waafaqayaan ooyinta nacam hilow waxyiga loo hilowsan yahay loo ooyo nacam waqad sabaqa waa soo hormaray buu yihi fii baabi ziyaarati ahli lkhayr buu kusoo hormaray xadiidkan wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal waxa uu yidhi lama ishtadda markuu dharaaday birasuulillahi rasuulka uu ku darnaaday sala allahu caleyh waali wasalama wajacuhu xanuunkiisa markuu nebiga ku adkaaday oo ku darnaaday qiila lahu waxaa loo yidhi fi salaati salaada shanigeeda wax laga weydiiyey nacam yaa salaadii baa la gaaray baa la yidhi salaadii shanigeedaa wax lagaga yiri fa qaala waxa uu yidhi muruu abaa bakrin abuubakar fara falyusalli ha tujiya binnaasi dadka abaa abuubakar amra dadka ha tujiyo u sheega sidaas fa qaalat caa-ishatu isha waxay tihi radia allahu canha ina abaa bakrin abuubakar rajulun nin weeyaan raqiiqun qalbi jilicsan idaa qara'a alqur'aana qur'aanku markuu marku aqriyo halabahu lbukaa-u ooyin baa ka qaalib noqonayso ooyin ayaa ka adkaanayso fa qaala nabigu waxau yihi muruuhu falyusalli isaga amra dadka ha tujiye isaga eh nacam wa fii riwaayatin can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri qultu waxaan idhi ina abaabakrin bakrin idaa qaama hadduu istaago maqaamaka booskii adiga aada istaagi jirtay lam yusmic innaasa dadka ma maqashiin karaba qiraa'ada min albukaa'i min ajli lbukaa'i ooyin darteed muttafaqun calayhi marka waxaa laga qaadanaya hadda halkan ina abaa bakrin rajulun raqiiq abuubakar nin qalbi jilicsan buu ah ooyin badan waana sidaasna waa ahaa eh, marka waxaa weeyaan eh, marka eh, maca dalika isoo haddana sida salaadda inuu tujiyo ay marka waa ammaan waayo marka qofka yacni inuu qalbi jilicsan yahayo oo salaadii ama yacni qiraa'adii ama yacni sideedaba cadamada alle marka laga sheekaynayo kale uu ku ooyo taasna marka waa xadiidkii iyo baabka hadda meesha ay iska leeyihiin waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya abubakar fadligiisa uu dheer yahay yani calaa saa'iri saxaaba maxaa yeeley nebiga salaada shanigeeda markii lagala hadlay qofkii ugu horreeyay u soo qabtayba abubakar u ahaa nacam marka sida salaadaba loogu hormariyey ayaa eh, waxyaabaha kalena saas ugu horeeya nacam walidalika asxaabtuna waa u daliishadeen macnahaas oo kale eh, waxaana la yiraahdaa abubakar horumarintii la hormariyey ama bacda nebi inuu isaga madax noqday waxay ahayd nas khafi ah nas yacni qarsoon oo aan daahir ahayn oo mustanbad ah nas yacni istimbaad iyo ku imaan karo haddii axaadiidtan la fiiriyo waxaa laga fahmayaa abubakar inuu dadka ugu horeeyo hadda nas dhahay ma jira abubakara abubakar waa kow inkastoo nas sariixo saas uunan jirin haddana laakiin nusuustan oo kale yaa waxay daliil u tahay ama laga qaadanayaaba inuu isaga horeeyo kow uu yahay iyo axaadiidta kale nebigu xagga fadliga abubakr uu hormariyeyba ee uu yidhi ibnu cumar radi allahu canhuma uu leeyahay kunaa nukhayiru waa saxaabada waa kala khayr badnaysiin jirnay wanabiyu beyna adhurinaa nebigu waa nagu dhex jiro fakunaa naquulu waxaan dhihi jirnay abubakr uma cumar huma cusmaan marka in abubakar nebiga hortiisa asxaabta isagaa ugu fadli badan laga dhihi jiray waa jirtaa iyada nacam muruu abaa bakrin abuu amra falyusalli binnaas dadka ha tujiyey faqaalat caaishatu radia allahu canha ina abaa bakrin rajulun raqiiq hadalkan caaisho sababkay u leedahay waxay tahay eedda ayay u diideysaa aabaheed maxaa yeelay meeshaa nebigaa joogi jiray sala allahu calayh waalihi wasalama meel hadda nebigaa uu joogi jiray qofka gadaale qofka gadaashiis imaanayo booska istaagaayo dabcan wixii nebiga looga bartay kulligeed lagama wada heli karo dadkii marka fartay ku taagayaan oo waa un moogtaha waa nebiga la cid ka fiican oo ka fadli badan ma leh qofka gadaashiis ka imaanayo haddii laga waayo sidii nebiga oo kale dadku wax un bay dhahayaan taasay u diidanayd iyada marka caaisha radia allahu canha aabaheed markaasay meel kale kasoo gasho arrin kaley marka ka hadashay nacam si marka loo fiirina de aabaheed fadliga waa u rabtaa inuu koow ahaado waxaasoo dhan marka laysu geeyey nabiga waa ka diiday sala allahu alayh waali wasalam oo waxa uu yidhi muruuhu falyusalli waa amra oo dadka ha tujiyo haween kaley soo dirtay xataa oo saas ku dhaha ay tiri nabiga sal alla ly salam markaasuu rasuulka waxa uu yidhi eh, muruuhu falyusalli binnaas eh, ina kunna la antunna sawaaxibaatu yuusuf nacam waxaa tihiin haweenkii yuusuf oo kale nacam oo waxaa weya waxa aad sheegaysaan iyo waxa qalbigiina ku jiro wax kala gedisan camal waayo nacam ayb oo waxaa artaan wax ku gaartaan iyo hadalkan aada sheegaysaan wax si u kala duwan weeyaan wacan ibraahima bni cabdiraxmaan bni cawf ana cabdiraxmaan bna cawf radia allahu canhu utiya bidacaamin cunto ayaa loo keenay wa kaana saa'iman cabdiraxmaanna waa soomanaa fa qaala waxa uu yidhi qutila muscab ibnu cumayr muscab ibnu cumayr baa la dilay radia allahu canhu muscab ibnu cumayrna waxa waxaa ninkii ugu horreeyey nabiga madiine oo u diro dadka inuu diinta sii baro oo yacni salaada i tujiye yani isu keenay iyo ninkii marka halkaas nabiga safiirka u ahaayo ahaa oo halkaas uu usii diray wa huwa isagu muscabna khayrun minii mid iga khayr badan buu ahaa ayib marka asxaabtooda waxaa weeyaan waay tawaaducayaan maxaa yeele muscab iyo cabdiraxmaan cabdiraxmaan bin cawf baa fadli badan sababtoo ah cabdiraxmaan bin cawf wuxuu kamid ahaa alcashara almubashariina lahum biljanna tobankii jannada loogu bishaariyey hal xadiid iyaga oo nool ayuu kamid ahaa saxaabadana marka khulafaa uraashidiin kadib lixda soo hartaa ku xigto fadliga hadhow marka dambe yani dadkii ahlu beder iyo sidaas ay u socdaan falam yuujad lahu mid kastoo ayaga kamidan hadda wuxuu isla ahaa dabcan waa isla yaraay agtiisa nacam inkastoo uu weynaa falam yuujad lahu marka <clears throat> falam yuujad lahu looma helin muscab maa yukafanu fiihi wax lagu kafano ilaa burdatan go-un mooyaane nacam muscab ibn cumayr baa iga khayr badnaa buu yidhi ninkaas isagana looma helin wax lagu kafano ilaa hal go- ma ahani dagaalkii uxudow ku dhintay muscab ibnu cumayr radia allahu canhu dadkii dagaalkaas marka wuxuu ahaa eh, ku dhintay buu kamid ahaa nacam falam yuujad lahu looma helin maa yukafanu fiihi wax lagu kafano ilaa burdatun go- mooyaane hal go- in qudiya bihaa haddii looga daboolo ra-suhu madaxiisa haddii lagu daboolo badad rijilaahu labadiisa lugood way muuqanaysaa wa in qutiya bihaa rijlaahu labadiisa lugood haddii lagu daboolana badaa ra-suhu madaxiisa waa muuqanayaa huma busida lanaa waxaa naloo fidiyey buu yidhi annaga min addunyaa adduunyada maa busida wixii naloo fidiyey wixii la fidiyey ayaa adduunya naloo fidiyey buu yidhi oo annaga naloo furay nacam marka muscab maradaa unbaa lagu wax lagu kafanay inta la waayo maradaa loo helay markii dambena nebigu waxau yihi wejiga uga daboola qeybta kore inta dambena xashiish iyo yacni waxaad saartaan eh, idkhirka geedka idkhirka cawskiisa idkhirka waa geed caws camal ah cawskaas marka lugaha uga ugu daboola saasuu yihi nabiga sala allahu alayh waali wasalam marka eh, waana dadkii marka uxud eh, nebigu yani dagaalkii uxud dadkii marka lagu oofsaday buu ka mid ahaa marka mas laga qaadanayaa waxay tahay qofku haddii kafantiisu ay ku yaraato wax karfana loo waayo kale mara ma ahane inta kore unbaa markaas lagu daboolaa oo lagu duuduubayaa lugaha iyo inta hoosena waxaa lagu dadayaa markaas wixii kale ama geed ama caleemo iyo wixii la heli karo nacam cawrada un inay muuqatose ma aha nacam waa inta hoose waxaan kala jeedaa marka lugaha iyo wixii jilbaha iyo wixii kasii hooseeyo ayaan kala jeedaa nacam waxa uu yihi uma busita lanaa waxaa naloo fidiyey min addunya adduunyada maa busita wixii la fidiyey baa naloo fidiyey ow qaala yani maa busita waxaa weeyaan waa weyneynayaa yani adduunya intii nala siiyey oo badan ayaa nala siiyey weya nacam marka usluubkan marna waa litaxqiir a loo sheegaa marna eh, mar litasgiir eh, ama litaxqiir marna litakhiir ayaa loo sheegaa hadda marka waxaa weeyaan macno ahaan badnaana u sheegaa nacam annagana adduunya waxaa nalaga siiyey wixiina laga siiyey yani wax tiro badan baa nalaga siiyey ka wadaa aw qaala ama waxa uu yihi ucdinaa min addunyaa adduunyada xaggeeda waxaa nalaga siiyey maa ucdinaa wixii nala siiyey qad khashiinaa waxaan ka cabsanay an takuuna inay ahaato xasanaatunaa xasanaadkeenna cujilat lanaa in naloo soo dedejiyey waxaan ka cabsanayaa buu yidhi xasanaadkii iyo halgankii aan nebiga la galnay ajar ajarkii ka dhashay ee aan ka helnayba in adduunyadiina loogu soo dedejiyey nimankaasna gadaal loogu dhigay waxoodii oo aakhira yacni annaga marka wuxuu ka cabirayaa yacni adduunkan iyo sidaan waxaan la siiyey ee nicam ah ajarkiisii qeyb kamid oo laga abaalmarinaayaba inuu yahay oo ajrigiisii qeyb kamid a halkan inuu ku cunaayaba nacam markaasu wuxuu leeyahay qad khashiinaa waxaan ka cabsanay an takuuna xasanaatuna xasanaadkeennu inay ahaato cujilat lanaa tunna loo soo dedejiye annaga uma jacala wuxuu gudagalay yabkii inuu ooynayo xataa taraka dacaama ilaa cuntadii uu ka tegay cuntadii afurka ahayd ee loo keenay ilaaba uu iskaga tegayba nacam ayb marka maxalushaahidkiisa shaahidkiisa uma jacala yabkii weeyaan nacam mawaaqiftaas intuu soo xasuustay aakhira iyo yacni waxa ku tacalluqo darteed baa marka uu la ooyay oo la saamoobay rawahu lbukhaariy wa can abi umaamata suday bni cajlaan albaahiliyi radia allahu canhu can innabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yihi laysa shay-un shay ma aha axaba ila allaahi alla xaggiisa loo jacayl badan yahay min qataratayni laga jecel yahay ma jiro shay alla agtiisa laga jecel yahay ma jiro min qataratayni laba dhibic wa atharayni iyo laba raad labada maxay tahay marka dhibic qatratu dumuucin ilmo dhibicdeed min khashyat illahi ilaahay cabsidiisa darteed loo ilmeeyey wa qadratu damin iyo dhibic dhiig ah tuhraaqu la daadiyey fii sabiili illahi tacaala ilaahay jidkiisa lagu daadiyey wax alla uu ka jecel yahay yacni ma laha wa ama al labada raadse fa atharun raad fii sabiili sabiilillahi ilaa jihaadka qofka kusoo gaaray tacaala sarreeye ilaahay jidkiisa raad kusoo gaaray dhaawac yacni inta ilaahay jidkiisa kusoo gaaray dhaawacii marka meesha ay raad yeelatay raadkaas raad ilaahay uu ka jecel yahay ma laha iyo wa atharun raad fii fariidatin fariido oo min faraa-id illaahi tacaala ilaahay faraa-ishiisa ka oo la gutay ee qofka uu gutay raad kusoo gaaray wuxuu alla ka jecel yahay male salaad ha noqoto iyo wixii kaloo cibaadaad ha nacam ayb oo salaadii oo kale qofka sujuudi iyo haddii raad ay ku samayso o kale raadkaas asagoo gudanaya farad min faraa-id illaahi tacaalaa ka hale ku haleelay wuxuu alle ka jecel yahay ma jirto marka labada labada dhibic waa dhibicda ilinta ah oo ilaahay dartii loo ilmeynayo iyo dhibicda dhiigga ah oo ilaahay dartii loo daadinayo loo bixinayo labada raadna waa mid yacni jihaad raadkiis dhaawac qof jihaad kasoo gaaray iyo dhaawac farad min faraa'id illah kasoo gaaray isago nacam fii sabiilillahna marka waa jihaadka isago nacam waxaa gaar loogu sheegayna waa ka mashaqo badan yahay yani faraa kale isaga ka mashaqo badan rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan ayuu yihi nacam xadiidka marka s sanadkiisa waxaa ku jiro nin la yidhaha alwaliid ibnu jamiil ayaa ku jiro ibnulmadini waa soo dhaweeyey bukhaari waxau yihi muqaarib lxadiid abu daawuudna laa ba'sa bihi buu yihi ibnu xibbaanna waa tawhiiqiyey ibnu xajarna saduuqun yukhdi ayuu yihi sidaasaa marka tirmida xadiidka oo u xasaniyo oo aanu sixay waxba ugu sheeginba nacam marka xadiidku axaadiid saxiixu ka mid yahay wafi axaadiida xasanka maqbuulka wafi lbaabi axaadiidu kahiiratun baa ku sugan axaadiid fara badan minha waxaa ka mid a ah xadiidu cirbaad ibni saariya ayaa kamid a ah radia allahu canhu qaala waxau yihi cirbaad wacadanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaana wacdiyey mawcidatan waano wajilad min hal lquluubu quluubtu ay la cabsatay wadarifat minha alcuyuunu indhuhuna ay la ilmeeyeen macalshaahidka marka waxay tahay asxaabtu inay wacdigii nebiga ay ku ooyeen <coughs> waqad sabaqa waa soo hormaray buu yihi fii baabi nahyi can ilbidac buu kusoo hormaray baabkaas iska reebidda marka bidcooyinka layska reebay baabkaa ayuu kusoo hormaray baabu fadli الzuhdi fi اdunya walxahi cala ataqaluli minha wa fadli اlfaqri baabu fadli الzuhdi zuhdiga fadligiisa cadayntiisiibuu u baabayahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda lagu zaahido yani adduunka dhexdiisii qofku inuu zaahid ku noqdo aakhiro un oo u bato oo xalaal miirto zuhdigu macnihiisa dhabtaa waxaa weeyaan say culamada salafka dhihi jireen ee qofku waxaa weeyaan inuu adduunkiina yaraysto xalaalna inuu quuto xalaal inuu qofkii quuto nacam yacni qofku maahan inuu jirkiisii baaba ou ka dhigo uunan seexanin oo duurka uu iska galo oo ilmihiisii ka fogaado iyo yacnii iyo ahalkiisii iyo dadkii inta ka dhex baxo jimcada iyo jamaacada iska daayo kaas zuhdi ma aha nacam kaa zuhdi ma ahan kaas oo kale zuhdiga dhabtaa waxaa weeya qofkii oo dadkiina ku dhex jiro khayr kula dhex jiro jumcadii iyo jamaacadii la imaanaayo adduunyadii dhexdhexaysanaayo xalaalna ku dadaalayo haddaad xalaal cunto xalaal ku dadaasho xaaraantana ka fogaatid zaahid baa tahay nacam marka walxathi iyo isku boorin laysku booriyo cala taqaluli yaraysi minhaa adduunyada la yaraysto oo intii qadru kafaaf kafaaf qofka yacni adduunyada uu qanaaco ka qaba nacam wa fadli lfaqri iyo faqriga fadligiisa nacam yani faqrigood asaga waxaa weeyaan nabiga axaadiidtiisa ama adciyooyinkiisa qaar faqriga ilaahay buu ka magangeli jira nacam oo ma fiicna faqriga wax fiican maahan laakiin qofkii lagu ibtileeyo ee ku sabro taas weyaan waxa sheekh uu ka hadlaya fadliga uu sheegaya nacam laakiin qofka inuu u yeerto uu yiraahdo faqrigan ilaahu ifaqri inuu yiraahdo wax fiican ma aha maxaa yale waxaa dhici karto dadkuna ada isku awoodba maba aha qof baa waxaa dhici kartaa marka uu faqriga inuu ku sabri karo haninimadana inay dhib u tahay qofna waxaa dhici karta markuu faqriyo markaasba in yacni uunan ku sabri karin diinkiisiiba oo uga lumaba bal aslu diinihi inuu uga lumaa dhici karto mar haddaad faqri toogto ee aanta faqri gasho ee hadhow adkaysan weyso xaaraantan qaado halkan wax ka cun halkan wax ka qaado ilaa ay ku gaarsiiso diinkaagii marka dambe inaad iibsataba nacam walciyaadu billah taasoo kale marka qofka intuu noqon lahaa waxaa uga roon inuu qanaacada mar walba fiican qanaacada ayaa mar walba wanaagsan haddii lagu imtixaano faqrina dee qofka sabro qofkaas weeye qofka fadliga badan u saaxiibka ah qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi inamaa wax kale ma ahani mathalu lxayaati noloshii tusaalaheeda waxa uu yahay addunyaa dhaweyd kamaa in biyo oo kale weeyaan anzalnaahu aan dejinay min asamaai samada aan kasoo dejinay fakhtalada bihi ou dheehay markaas nabaatul ardi dhulka dhirtiisii ay dheehday mimaa kii ya-kulu ou cunaya annaasu dadka ay cunayeen wal ancaamu xoolaha ay cunayeen xataa idaa goortii akhadat al-ardu dhulkii ay qaadatay sukhrufahaa quruxdeeda wazayanad ay isqurxisay markaas macnaha waxaway roob dh kor kasoo da-ay oo roobkii iyo ay isdhex galeen marka wixii dhulka kasoo baxaya dhirta oo dhirtii marka ay soo baxday dhirtii ay cagaaratay marka wixii ay dadka cunaan ay kasoo baxeen xooluhu waxay cunaan ay kasoo baxeen marka ziinada dhulka waxaa weyaan cagaarkaas marka dhulkii iyo biyihii roobka iyo isdheehaan wadanna ay maleeyeen markaas ay yaqiiniyeen ama ay maleeyeenba ahluhaa ardada dadkeeda annahum iyagu qaadiruuna inay awoodayaan caleyhaa iyada korkeeda oo ninkii beerleyda ahaayo dhulka lahaa oo is yiri bis waayo markaan waa kuudhwaa kuu dhacatay oo faqri iyo hawshiis waa isdayseen tan waxaad ka guran kartaa intaas intaas uu is yidhi ataahaa oo u yimid amrunaa amarkeenna halaageenni leylan habeen oo u yimid ow nahaaran ama maalin fajacalnaahaa aan yeelnay markaas xasiidan mid la shafay mid la gurayba oo la gurtay baaba-day markaasaa aan ka dhignay ka-an lam taqna waaba iyadoon ahayn bil-amsi shalayba iyadoon meesha ku oolin oo kale ay tahay adduunyadu saasoo kale waayuu leeyahay alle roob dhul ku da-ay dhulkaas marka dhir ay kasoo dhalatay dadku ay is yiraahdeen bis waayo markaan tan waa tii aada rabteen oo haddana ay u timid marka qabow iyo dabayl intay ku kacday iyo duufaan beerihii iyo wixii dhulka laga rujiyey ayaga dhan oo ay noqotayba beertan beer la goostayba oo la shafay oo la goostayba ay u ekaatay adduunyadu taasoo kale waa yuu leeyahay naam allah subxaana tacaala oo hadday si tahay si kale dhaqsi isku bedeleysaa si kale markay tahay si kale isu sii bedeleysaa wax marka aan xasil lahayn sida ro sida dhulkaas iyo roobkaas oo kale ay kale yihiin kadalika sidaadaas oo kale nufasilu laayaati aayaadka u kala cad u cadaynaynaa liqowmin aan ugu cadaynaynaa yatafakaruuna fakaraya wa qaala tacaala alla wuxuu yihi wadrib lahum u cadday iyaga mahala alxayaati dunyaa adduunyada nolosheeda kamaa in biyo oo kale ugu cadday anzalnaahu aanu soo dejinay min asamaai samada aanu kasoo dejinay fakhtalada bihi ou dheehay nabaatul ardi dhulka dhirtiisii fa asbaxa markaa uu ahaaday hashiiman mid qallalay tadruuhu riyaaxu tadruuhu ay firdhinaysa alriyaaxu dabayluhu ay firdhinayaan intay yacnito qallalay oo dabayshu oo burburay markaa dabayshu ay saa u firdhinayso nacam fa asbaxa ahaaday hashiiman mid burburay tadruuhu ay firdhinaysa alriyaaxu dabaylaha wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantiis muqtadiran midkii awooda ayuu ahaaday almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunyaa almaalu maalka iyo walbanuuna iyo wiilasha ziinatu lxayaati weeyaan noloshii quruxdeedii addunyaa dhowey <coughs> waalbaaqiyaatu asaalixaatu waalbaaqiyaatu kuwa harayo asaalixaatu ee wan wanaagsan yaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbigaa agtiisa hawaaban xagga hawaabta iyo wakhayrun yaa khayr badan amalan xagga yididiilada marka maal iyo ilmo ziinatu lxayaati dunyaa weeyaan baaqiyaatu saalixaadkaana ka fiican albaaqiyaat asaalixaat waxaa lagu fasiraa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah risaalowna leeyahay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahullah albaaqiyaatu saalixaadka uu ku fasiraayo oo uu aada uga sheekeynaya nacam <clears throat> wa qaala tacaala alla waxau yihi iclamuu ogaada anamaaa anama alxayaatu ddunyaa noloshan adduunyadee dhow lacibun weeyaan wax dheeldheel walahwun wax lagu daaha waziinatun qurux wa tafaaqurun isku faanfaan baynakum idinka dhexdiina wa takaahurun eh, badsasho isugu faanideed weeyaan fil amwaali layskugu faano maalkii wal awlaadi awlaadii badsashadooda layskugu faano anaa kaa ilmo badan anaa kaa maal badan ka mathali kaytin roob oo kale xaal ay tahay acjaba alkufaara roobkaas oo acjaba yaabgeliyey alkufaara kuwa qodatada ah nabaatuhu ou yaabgeliyey roobkaas oo acjaba ou yaabgeliyey nabaatuhu dhirtiisa dhirta uu soo dhaliyay alkufaara kuwa beero qodatada uma markaa dabadeed yahiiju qallalaayo fataraahu waad arkaysaa musfaran isagoo jaallo noqday uma markaa dabadeed yakuunu wuxuu ahaanayaa xudaaman mid burburay wa fi laakhirati aakhirana cadaabun baa ahaaday cadaab shadiidun adag wa wamaqfiratun dembi dhaaf min allahi alle xaggiisa ka ahaaday wa ridwaanun raalli ahaansho wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyada ma ahan ilaa mataacu lguruuri un weeyaan wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi zuyina linnaasi dadka waaa zuyina linnaasi dadkii waxaa loo qurxiyey xubu shahawaati shahawaadka jacaylkooda min annisaa'i ah waalbaniina wiilashii ah waalqanaatiiri maalkii tirada badnaa ah almuqandarati ee aad aadka u badnaa waalqanaatiiri almuqandarati maalkii tirada badnaa ee aadka u badnaa oo min adahabi dahab walfidati ah fido waalkhayli fardihi almusawamati la tababaray walanwaaci walancaami xoolihi walxarfi beerihi daalika kaagaas intaa lasoo sheegaba mataaculxayaati weeye noloshii raaxadeedii addunyaa dhoweyd wallaahu allana cindahu agtiisa xusnu thawaabi baa ahaaday xusnulma-aab ah noqoshada yacnii wanaageeda ay ahaaday meel loo noqdo meel loo ahaaday yacni ta ugu wanaagsan oo aakhiradii jannadii iyo nacam shahawaadkii marka haweenkii iyo wiilashii iyo waxyaabahaasa laga bilaabay say quluubta ugu kala daran yihiin iyo ay u ay u kala jecel yihiin ugu maman yihiin ayaa marka loo sii hormariyey haddana nacam intaa markii lasoo sheegayna waxaa la yidhi dalika mataacu lxayaati ddunyaa intaasoo dhan waa noloshan go-eyso ee waqtigeedu gaaban yahay ee qofka hadduu u bataba boqol sanaba dad dhifaba ay gaarayaan muddadaas saas u gaaban unbay raaxo u tahay nacam waxa ka dambeeya laakiin wallahu cindahu xusnu lma-aab wa qaala tacaala alla wuxuu yihi yaa ayuha nnaasu dadow ina wacdallaahi alla yaboohiisa xaqun weeyaan falaa taguranakum yaynan idin kadinin alxayaatu noloshii addunyaa dhaweyd yaynan idin kadinin walaa yaguranakum yownan idin dagin bilaahi alla idinka idinku dagin algaruuru kii shaydaanki yani algaruur huna bimacnaa shaydaan weeyaan shaydaan yowsan alla idinku dagin macnaha waxaa weye shaydaan see alla kugu dagayaa wuxuu kugu dagayaa wuxuu kaa dhaadhicinayaa ilaahay raxiim waaye waxaa rabta iska sameey nacam ilaahay buu kugu kadinayaa nacma uu kugu dagayaa wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi alhaakum atakaahuru waxaa idin mashquuliyey yacni badin iskugu faanid xataa intii zurtum aada ka booqateen almaqaabira qubuurtii kalaa sawfa dib danbaa taclamuuna ogaan doontaan uma markaa dabadeed kalaa sawfa taclamuun kalaa low taclamuuna cilma alyaqiini haddaad ogaan lahaydeen yacni cilmu alyaqiin haddaad yacni ogaan lahaydeen yacni waxaa weeyaan sidaas ma yeesheen nacam oo aakhirad ujeesa lahaydeen dabcan wa qaala tacaala alla waxau yihi wamaa haadihi tan ma aha alxayaatu nolosha addunyaa dhow ilaa lahwun mooyaane iyo walacibun iyo dheeldheel wax lagu daaho iyo wax lagu ciyaar un maahane wax kale ma aha waina daara alaakhirata aakhira daarteeda lahiya iyada ayaa alxayawaanu yacni nolosh nolol ay ahaateen iyada ayaa noloshu ay ahaatay low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen wal-aayaatu aayaadka filbaabi baabka ku sugan kahiiratun kuwo fara badan weeyaan mashhuuratun ee caan ah wa ama alaxaadiidu axaadiidta fa aktharu min an tuxsara fa aktharu wayba ka badan tahay min an tuxsara in la koobo fa nunabihu waan baraarujinaynaa bidarafin baan ku baraarujinaynaa qeyb oo minhaa iyada kamid a calaa maa siwaahu wixii kasoo haray yacni yaan kaga baraarujinaynaa inta kasoo hartay waa iska daynaynaa marka daraf oo axaadiidtan tirada badan baan baraarujinaynaa inta kalena markaa iyadan ku daynaynaa can camri bni cawfin alansaariyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka bacaha abaa cubaydata bacaha nabigu wou diray abaa cubaydata bna aljaraax ayuu diray abuu cubayda caamir bnu ljaraax ayuu diray radia allahu canhu ila lbaxrayni baxrayn buu u diray yaatii si ou u markaa ula imaado u keeno bijizyatihaa jizyadeedii inuu soo qaado soo ururiyo keeno faqadima waa soo galay abuu cubayda bimaalin maal buu la soo galay min albaxrayni baxrayn xaggeedu kala soo galay fa samicat ilansaaru ansaaru way maqashay biquduumi abii cubayda abi cubayda soo gelitaankiisii bay ansaari maqleen fa fawaafow way soo gaareen salaat alfajiri salaadii subax ayay soo gaareen maca rasuulillahi sal ll ly nebiga nabiga maciisa salaadii subaxay nabiga lasoo tukadeen falamaa sallaa rasuulu llahi sala allahu caleyh waali wasalam salaadda markuu nabiga tukaday insarafa waa gadoomay salaadii buu ka baxay oo gadaalbuu usoo jeestay fatacaraduu lahu waa istustuseen fatacaraduu way isku bandhigeen lahu isagay isu bandhigeen oo marka waa istutuseen oo si oo u arka bay rabeen marka fatabasama rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulka waa dhoolla caddeeyey xiina ra'aahum aahum markuu arkay uma qaala waxa uu yidhi adunnukum waxaan idiin malaynayaa samictum inaad maqasheen ana abaa cubaydata abuu cubayda qadima inuu lasoo galay bishay-in wax inuu lasoo galay min albaxrayn oo kala soo galay saa inaad maqasheen baan u malaynayaa buu yidhi ayaan idiin malaynayaa fa qaaluu waxay dhaheen ajal nacam bay dhaheen yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyo ajal marka waa nacam wasnan wa macnan weliba waxaa loo isticmaalaa istihnaha isaga muhbatka yani istifhaamka oo yacni adawaad istifhaamna uunan ku jirin nafyina uunan ku jirin adawaatu nafyina aynan ku jirin kalaamkii jumlada iska caadiga muhbatka ah ayaa ajal loo isticmaalaa balaana waxaa loo isticmaalaa midda istifhaamka nafyiga adaatu nafyiga ay ku jirto ayaa balaa loo isticmaalaa nacamna waxaa weeyaan midka ay ku jirto adawaatul istifhaamka oo wax nafyiga uunan ku jirin baa nacam loo isticmaalaa waa saddexdun waa isku macno nacam iyo balaa iyo ajal intaba ayb faqaaluu waxay dhaheen marka maadaama adunukum samictum ana abaa cubaydata qadima bishayin min albaxrayn maadaama sidaa ay taabay waxay ku jawaabeen faqaaluu waxay dhaheen ajal yaa rasuul allah haa rasuulka ilaahiyo faqaala waxau yihi nabigu abshiruu bishaaraysta wa amiluu rajeeya maa yasurukum wax idin farax geliyana hortiina kasii rajeeya oo iididiileeya fa wallaahi baan ku dhaartee mal faqra akhshaa calaykum maa akhshaa anuu ma cabsanaya calaykum idinka korkiina alfaqra faqri idinkagama cabsanayo korkiina walaakinii laakiinse akhshaa waxaan ka baqayaa oon ka cabsanayaa an tubsada adunyaa addunyada in la fidiyo calaykum idinka korkiina in lagu fidiyo kamaa sidii busidad loo fidiyey calaa man loogu fidiyo duul kaana qablakum hortiin ahaa dadkii idinka horreeyey sidii adduunyada loogu fidiyey in la fidiyo <clears throat> fatanaafasuuhaa markaa aada tartantaan kamaa sidii tanaafasuuhaa ay iyagu adduunyada ugu tartameen oo kale fa tuhlikakum ay idin halaagto kamaa sidii ahlakatum dadkii idinka horreeyay ay u halaagtay muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen <coughs> waxaa laga qaadanayaa nabiga sala allahu alayh waali wasalama awalan maalka jacaylkiisa dadka waa iskaga abuuran yahay saxaabatu rasuulillaahi oo da nabiga la halgamay oo wax kastoo yacni qaali ah iyo wax kastaba bixiyey naf iyo maalba bixiyey haddana maalka qofku waa un iska rabaayo waa ku abuuran yahay jacaylkiisa noocan maa marka maalkii markay jeclaysteen nebiga nebigana xaqiiqadiisa uga warramay maalkan nacam oo waxa uu u tilmaamay faqrigan idinka aad ka cabsanaysaan ana idinkagama cabsanayo nacam waxaan idinkaga cabsanaya waaba adduunyo inay idin maalka iyo adduunyada inay idin halaagtaan anay idinkaga baqayaaye faqri inaad u dhimataan u baaba'daan idinkagama cabsanayo adduunka maanta yacni dadka faqriga sida looga cabsanayo waxay maraysaa yacni qofkii oo laga yaabo sad laba sano wuxuu cuni lahaa haysto laba wuxuu cuni lahaa qofki isagoo haysto haddana sida wuxuu faqri uga baqayaa caawo gurigiisa inays waxba oolin oo kale iyo uga baqayaa marka taasoo kale waxaa weyan marka qanaaco la-aan way qofku hadduu qanaaco leeyahay inta yartaa uu haysto hadduu ku qanco oo ilaahay qanaaco ku siiyay intaasaa wax wanaagsanba ah nacam xadiid kaloo ibnu maajah ku sugnaana kanoo kaleo la macno ahaa oo waxay yidhaahdeen asxaabtoo faqriga ka sheekaysanayso arkay rasuulka sal alla ly slam markaasuu wuxuu yidhi alfaqra takhaafuun war ma faqrigaa ka cabsanaysaan buu yidhi wallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum anuu faqri idinkagama cabsanaaye latusabunna calaykum addunyaa saban adduunyadaa la idinku shubi doonaa shubid ayaa la idinku shubi doonaa xataa laa yasiiqa qalbu mri'in ilaa hiih ilaa qof qalbigiisa ounan leexanin ilaa iyada darteed un inuu u leexda ma ahani qof qalbigiisa ilaa uunan ka leexanin ilaa uunan xaqa uga iilanin ilaa iyada darteed inuu uga iisha ma ahani adduunyadii marka waxaa kaloo nabigu tilmaamay sala allahu alayh waali wasalama saacadda inaynan dhacaynin ilaa dadku waxa ay adduunka ka kasbaayaan aynan fiirininba a min alxalaali am min alxaraam xadiid abi hureyra bukhaari ku saasuu ahaa nacam oo saacadda qiyaamaha ma dhacaysa ilaa dadku ay ka ay yacni adduunyada uga dadaalayaan ilaa aynan ka fakerin xalaal miya mase waa xaaraam wej allaale wejkay kusoo gasho inay ku qaataan unbaa ka go-an dadku hadda maxay yidhaahdaanna lacag waa qaadashay leeyihin nacam qofkaba aan lacagihii yacni xaaraantii qof war waxaan waa xaaraan kan waa xaaraan kan waa xaaraan tiradiyaa ka badisay yaa lagu leeyahy wax walba waa xaaraan kan waa xaaraan kan waa xaaraan maxay tahay baa lagu leeyahay nacam oo qofkii waxaa laga yaabaa khabal iyo caqli yaraan in loo nisbeeyo iyo waaliba nacam taqriiban oo qofka aan lacagta meeshay kasoo gashaba aan labada gacan ku qabsanaynin waxaa loo haystaa inuu qof yacni waxa yahay qof wax u dhiman yihiin oo kale loo haystaa sidaas marka ma fiicna qofku lacagta meeshay kasoo gelayso xalaasha un hadduu ku dadaalo zaahid waayo qofkaan xalaasha haddii uu ku dadaalo qofkaani waa zaahid taa annago intaas haddaan ku dadaalnaan waxaan nahayba yacni ayaan aada u xeel dheernahay haddaan ku dadaalno haddii la rabo taqalulka iyo yaraysiga iskaba daaba laakiin xalaasha un keliya ku dadaal bes nacam marka axaadiidtani marka taasay tilmaamaysaa iyo xaqiiqada adduunyada siduu nabiga uga waramayo sala allahu alayh waali wasalam xaqiiqada adduunyada inay iyadu halaagaysa siduu nabiga uga waramayo sala allahu alayh waali wasalam ayb wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal jalasa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulkaa fariistay cala almimbari mimbarkii ayuu fariistay wajalasnaa anaguna waan fariisanay xowlahu agagaarihiisaan fariisanay fa qaala waxa uu yidhi ina mimaa akhaafu calaykum waxa aan dushiina uga cabsanaya waxaa ka mida min bacdii gadaashay maa ayaa ka mida yuftaxu la furi doono calaykum idinka korkiina lagu furi doono oo min zahrati dunyaa ah adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo wasiinatiha iyo quruxdeeda ah waxa aan idinkaga baqaya waxaa kamida buu yidhi in waxa la idiin furi doono adduunyada ah nacam adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen de shaygu marka nebiga sida la ogyahay da nebiga naftaada iyo nebiga nebiga adiga iyo nebiga naftaada nebigaa jecel sala allahu aleyh waali wasalam maxaa yeele ilahi wuxuu yihi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebiga mu'miniinta waa uga owleysan yahay naftooda marka waxa uu kaaga cabsanaayo yacni waxa adiga isaga cabsanaysana waa wax kale waxuu isaga kaaga cabsanayana waa wax kale waxa isaga uu kaaga cabsanayo daran marka waxa nebiga uu kaaga baqayo sala allahu aleyh waali wasalam ay aada u daran wa canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam qaal nabigu waxau yidhi ina dunyaa addunyada xulwatun waa macaan tahay khadiratun waa cagaaran tahay macaankana carabkaa jecel cagaarkana indhaha ayaa aada u jecel wa ina allaha tacaala allana mustakhlifukum weeyaan midkii idin midkii idinkaga khaliif dhigaayo waay alle oo yacni kan idin dhaxal siinayo weeyaan adduunyadii fiiha adduunyada dhexdeeda oo yaad ka dhexlaysaanna oo khaliif uga noqonaysaan dadki idinka idinka horreeyey dadki idinka idinka horreeyey guryahan iyo sarahan iyo dadkii dhisay ma noola hadda dad ka dambeeya yimid iyagiiba haddana la wareegay iyagii kuwa hadda joogana waa dhimanayaan kuwo kalea la wareegaya nacam ee waxa weeyaan ilaahay ugama aha wakiil dadku dhulka nacam maxaa yeele ilahay isaga ayaa dad isaga ayaa wakiil laga dhigtaa maahane isaga wakiil looma noqdo ilaahay caajiz ma aha subxaanahu watacaala ayb oo marka khaliifatullaahi fi l ardi maahane sida saxdaa marka waxaa weeyaan ilahay cid dhulka wakiil uga ah ma jirto isagaa ku tasarufee waxaa weeyaan qofku ciddii ka horreyso dhulka ayuu wakiil ayuu ka bedelaa oo uu yani dhaalka dhaxalki ayuu la wareegaa marka wa ina allaha allana mustaklifukum midkii idin dhaxal siinayo weeyaan dhulka fi fiiha ardada dhexdeeda midkii idinku dhaxal siinayo weeyaan oo dadka idinka horreeyey ayaad dhexlaysaan fa yanduru ilaahay waa fiirinayaa kayfa sida tacmaluuna aada samaynaysaan waxaad yeeshaan buu ilaahay fiirinayaa faataqu dunyaa adduunye ka cabsada oo ka dhowrsada wataqu nisaaa haweenkana ka dhowrsada rawaahu muslim marka xadiidka waxaa laga fataqu dunya waxaa laga qaadanaya marka adduunyada in laga dhowrsado oo marka ugu horeyso horta xalaasha iyo xaaraamta xalaasha la qaato xaaraanta layska ilaaliyo ee midda labaadna in la yaraysto iyada laftirkeeda oo aan imbisaad aad iyo aad u badan aan lagu sameynin xalaasha laftirkeeda tan kale waxaa weeyaan wataqu nisaa haweenkiina ka dhowrsada oo maxaa yeelay fidna ka daran yacni ragga uga dhib badan ama imtixaan uga daran haweenka lama sameynin ee nebiga kama tegin sala allahu caleyh waali wasalam sidaa darteed marka qofkiina inuu shahwadiisiina ma koontaroolo ee uu xalaal iyo yacni uu ku koontaroolo iyo sidaa marka uu xaaraanta isaga ilaaliyo adduunyadiina marka iyada laftirkeeda waa imtixaankeedu aada buu u badan yahay inuu ka dhowrsado labadaasuu marka uu faray nabiga sal ll ly slam rawaahu muslim wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu waxauu yidhi allaahuma ya allahu allow laa caysha nololi ma jirto ilaa cayshu laakhira aakhira nolosheeda ma ahne nolol dhab a ah ma jirto weeyaan oo xaqiiqo ah oo lagu raaxaysto raaxadeedu daa'im tahay ma jirto ilaa midda aakhira ma aha xadiidkan marka wuxuu ku yimid muttafaqun calayhi markii ay nebiga asxaabtiisa dhisaayeen masjidkii madiina markii masaajidka la as-aasayo masjidu nabawiga ayaa markay shaqada qabanayeen ayay sidaan shaqadii marka waxay isku dhaafinayeen waxay ahayd nabiga wuxuu dhahayay allahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira saasay saasay dhahayeen marka nacam marka nabigaa sidaan yiri laakiin ayb wacanhu radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalama qaal yatbacu lmayita halaahatun meyidka qofka dhintay waxaa raaca saddex ahluhu ehelkiisaa raaco wa maaluhu maalkiisaa raacayo wa camaluhu camalkiisaa raaco fayarjicu ithnaani laba way soo laabanayaan wayabqaa waaxidun midna waa harayaa yarjicu ahluhu ehelkiisii way soo laabanayaan wa maaluhu maalkiisana waa soo laabtaa wayabqaa waxaa baaqi ku noqdo ku haro camaluhu camalkiisaa ku haro muttafaqun calayhi marka haddii maalku uu kaa soo laabanayaba markaad ugu baahi badan tahay maalkii aan godka lagula gelinaynin dee inaad iska yaraysato waxaa kuu fiican ama haddaad haddii alla ku siiyo inaad alla ka caabuddo sadaqada haddaad maalkaaga kan aad la baxdo waa midka adig qabriga kaaga horeey waa camalkaagii laakiin kan aadan la bixin ood kaydiso kaydiso kaydiso hadhow nin kale unbaa iska leh nacam nin kale unbaa qaadanaya adigna waa ka tagtay nacam marka taasuu nebigu kaiyo marka dadki marka wuxuu ku tirtirsiinayaa camalka in la suubsado oo lagu dadaalo muttafaqun calayhi wabillahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed wcala alihi w saxbi wslem